بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي waxaynu kusoo guda jirnay <clears throat> kitaabkii mutamimat alajruumiya gaar ahaan waxaynu ku guda jirnay oo aynu soconnay juskii labaad gaar ahaan mansuubaat alasmaa markaa sheekhu waxa uu yidhi baabulxaali haadaakani baabulxaali xaalka baabkiisii weeyi haadaa huwa annawcu asaabicu min almansuubaat waana nawcii toddobaad ee ka mid ahaa mansuubaat alasmaa waxaynanu soo qaadanay lix ka mida mansuubaadka waana kii toddobaadkani wuxuu yidhi sheekhu huwa xaalku alismu ismi weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo ismigaasoo almufasiru caddaynaya limaa ay liladii kii caddaynaya inbahama qarsoonaaday oo min alhay-aati hay-aadka iyo hanaanyada ka mid a imaa min alfaacili imaa an yakuuna inuu ahaado xaalkii min alfaacili faacilka xaggiisa inuu ku ahaado wadaalika tusaale naxwi jaa'a waxaa yimiday zaydun zayd ayaa yimiday raakiban xaalow yahay mid fuushan iyo wa qowlihii wa naxwu qowlihi allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa weeyi tacaala allah sarreeye uu yidhi kharaja waa baxay nebi muusa minha ay min alqaryati qaryada xaggeeda ayaa uu ka baxay khaa'ifan xaalou yahay mid cabsanaya waa khowfkii dabiiciga ahaa aw min almafcuuli ama mafcuulka xaggiisa inuu ka ahaado wadaalika tusaale naxu rakibtu waan fuulay alfarasa faraskii ayaan fuulay musrajan xaalou yahay mid la kooreeyey <clears throat> marka cadaysimaa lagu fuulana de waxa lalee dafuul baa la dhahdaa iyo wa qowlii wa naxwu qowlii allah subxaanahu watacaala qowlkiisa oo kale weeye tacaala allah sarreeye wa arsalnaaka waanu ku dirnay nebi allow linnaasi dadka ayaanu kuu dirnay rasuulan xaala a tahay aw minhumaa ay min alfaacili walmafcuuli ama inuu ka ahaado faacilka iyo mafcuulka labadoodaba wadaalika tusaale naxu laqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi ayaan la kulmay raakibayni xaalaan nahay markaas aynu tilmaannay waa noocii toddobaad ee ka mid ahaa mansuubaat alasmaa awalan waxaynu qaadan doonaa tacriifkiisa min xayu luga wa haaniyan waxaynu qaadan doonaa tacriifkiisa min xayu alisilaax waxaa kalaynu qaadan doonaa aqsaamta uu yeelan doono saaxibulxaalku waxaa kalaynu qaadan doonaa shuruudda ay leedahay xaaladu waxyaalo badan oo xagga dambe aynu ku gaari doonno ayaynu arki doonaa awalan maxaa loo yaqaanaa xaalka min xaysu luqa xagga luqada waxaa la idhaahdaa xaal maa calayhi alinsaanu min khayrin aw sharin ruuxa aadamihii waxa uu ku dul sugan yahay ayaa la idhaahdaa oo khayr ah ama shar ah tacaynkaasi waa min xayu alluga ama min xayu listilaax miya waa waxa afar arrimood laga helo siday sheekhuba inoo tilmaamay kow an yakuuna isman waa inuu ismi yahay ismigaasi waxaa inoo soo gudagelayaa alsariixu walmu'awalu bisariix ismigii sariixa ahaa ee tacriifkiisa horey aynu u qaadanay iyo ka loo yaqaano almu'awalu bisariix labadaasiba waa ay ku guda jiraan mar haddii aynu nidhi ismi fakharaja bihi alficlu waalxarfu kuwaasi ayaa waxa weeyaan ku baxaya shardiga labaad ee daabidka xaalka loo shardiyaay waa an yakuuna mansuuban wa inuu mansuub yahay waa in uu mansuub yahay mar hadii aynu mansuub nidhi kharaja bihi almarfuucu walmajruur wa ku baxaya kii marfuuc aha iyo kii mansuubka aha inkasta oo mansuubkan sheekhu ku daray daabidka uu yahay waxa weeye xukunkiisii uu yahay de xukunka xaalada waa ina mansuubo wa cindahu min jumlati almarduudi an tudkhala alaxkaamu fi lxuduudi waxaanu ka arki doonaa mantiqa way diidaan iyagu in la isdhexgeliyo tacriifka iyo xukunka shayga in laisdhexgeliyo waa ay diidaan hase yeeshee mar haddii meel ay ku wada gaarsiinayaan dee waxba wax dhibi kuma jiro waa shardigii labaad ee daabitka loo shardiyayay ka saddexaad waa an yakuuna mufasiran mid wax caddaynaya oo wax fasiraya waa inuu yahay shardiga afraad waa an yakuuna maa yufasiruhu hayatan atan inbahamat min alhay-aat waa intii ajrubiga aan kusoo qaadano waxaanu caddaynaya waa inuu yahay hay qarsoontay oo hay-aadka ka waa inuu yahay afartaa marka loo eego haddaynu ka helno shaygaasi waa xaalo waad ku dhaqaajinaysaa wax ka mid ah ay weydina de xaalo intaas markaa tacriifka ku sheegay wuxuu yidhi huwa isagu alismu ismi weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo ismigaasoo almufasiru cadaynaya limaa ililadii kii cadaynaya inbahama qarsoonaaday ay huwa maagu min alhay-aati hay xaalada uu yahay marka hay mar haddii aynu nidhi kharaja bihi atamyiis isagana tamyiiska ayaa ku baxay waayo tamyiisku isagu hay ama caddeeyo waxa uu caddeeyo waynanu soo aragna waynanu gaari doonaa insha allah markaa waxa la gaar ah xaalka ayaa kaasi gaar la inbahama bimacnaa khafiya wastatare weeyaan macnihiigu waa waxa qarsoonaaday ayaa la dhahdaa hay-aadna waa jamcu hay-a hay-a ayaa lagu jamciyey hay-aad lagu jamciyey waana asifa tilmaanta weeyi maxsuusatan kaanat mid la taaban kara ha noqoto aw hayra maxsuusa ama mid aan la taaban karin hadday maxsuuso tahay oo la arki karo jaaa zaydun raakiban ka war de waa la arkaya soma waa maxsuus waana la taaban karaa mark haddii hayru maxsuusa tahayna waa sida takalama zaydun saadiqa zayd baa hadle xaalo yahay mid run sheegaya de waa hayru maxsuusay noqonaysaa markaasina sheekhu raxima allahu tacaala waxau asalkii hore ayuu raacay lafdiga ah ee uu adeegsaday inbahama waayo ajruumigina wuxuu adeegsaday lafdiga inbahamaa hase yeeshee markaynu halkaa marayna waynu baraarujinay oo waxaanu nidhi lafdiga inbahamiihi waa hayru maxhuudin fi luga luqada laguma yaqaano waxa machuudha luqada waa istabhama istabhama biwasni istafcala sarfigan ku arki doonaa sida sawaabkii marka waa in iyada la cabiro oo istabhama la adeegsado amaa lafdiga inbahamaa saynu ajruniga kusoo baraarujinay waa hayru maxhuudin fi luga intaasi waxaanu uga baxnay tacriifki waynu uga baxnay horena waynu uqaadanay dee wax adagi kuma jiro halkana sheekhu raxima allahu waxa uu ku tilmaamayaa saaxibulxaalka ayaa uu doonayaa qaybihiisa inuu inoo tilmaamo xaaladu waxyaala ay ka imanayso saaxibulxaal baa la dhasoma waa inaad kala fahmi kartid xaal iyo saaxibulxaal labadaas waa inaad kala garan kartid waxay iskaga dhigan yihiin sifo iyo mawsuufso ma garanaysaa saasoo kale iskaga dhigan yihiin ya markaa saaxibulxaalku wuxuu ka dhigan yahay mawsuufso ma garanaysaan mawsuufkii oo kale uu ka dhigan yahay xaaladuna maxay ka dhigan tahay sifadii oo kale ayay ka dhigan tahay marka waa inaad kala garan kartid mawsuuf iyo sifo si u kala taqaanay waa inaad u kala taqaanid xaal iyo saaxibulxaalna saaxibulxaalku halkii mawsuufoo kale u xaaladuna halkii sifadoo kale taana waa in saa u kala fahanti markaa sheekhu raximahallahu tacaala qaybo fara badan baa jira oo leeyahay hase yeeshee inta uu ka tilmaamay inu ku gaabsan doona saddex buu soo qabtay wuxuu yidhi inuu faacil ka yimaado oo siduu uga imanaya bimacnaa hayada ada inuu caddaynayo ya xaaladani inay caddaynayso hayada ada faacilka tusaale jaaa zaydun zayd baa yimid raakiban soo ma raakiban waxay caddaynaysaa shay qarsoonaaday waxaan qarsoonaaday waa maxay waxaan qarsoonaaday zayd oo faacil ihi markii uu imanayey kayfiyadii iyo hay-adii uu yimid ma garanayno muu lugaynayey mu socday ma waxbuu fuushanaa siduu ahaa hay zayd oo faacil ahaa uu ku yimide lama garanayo way qarsoonaatay sooma ismigan dambe ee raakiban ah ayaa xaalaa caddaysayna maxayna ku qayday inuu ahaa mid wax fuushan hadda ma inuu ahaa mid wax maxaana baxay dee inuu lugeynaya naga baxda sooma markaa raakibantan maxay caddaysay hay iyo tilmaan qarsooneyd markii hore oo ahaa ninkan zayd ee yimiday kayfiyatulmajiid siduu ku yimiday ile waxyaalaha lagu yimid way farabadany ma wax buu fuushanaa muu lugeynayey siduu raakiban marka aynu nimaadno ixtimaalaadkii faraha badnaayo soo arooraya way naga baxayaan sooma waxaynanu garanaynaa in wax fuushanaa marka maxay caddaysay xaaladaasi ya waa min alfaacil yo maxay caddaysay hay ku yimiday zayd ku yimid iyo wa qawlihi tacaala minha markaa dee jaaa zaydun raakiban way iska fududahay jaaa zaydun zayd baa yimiday raakiban xaal waxbaa odhan yuuna afku gujamin raakiban ay xaala kawni raakiban aayar iska dhe ama raakiban isagoo wax fuushan iska iska gaabsaba raakiban isagoo wax fuushan iyo wa qawlihi tacaala fakharaja waa ay huwa nebi muuse minha ay min alqaryati qaryadii xaggeeda ayuu ka baxay khaa'ifan isagoo ah mid cabsanay oo khawfkii dabiiciga ah maxalushaahidkeena uga socno waad garanaysaanba ilata waa khaaifan markii uu baxayey hay-adiisu siday baa lagu caddeeya marka maxaan samaynaynaa khaa'ifan waa xaalo abay saaxibulxaalkii waa faacilka mustatirka ku ah kharaja minaan isla fahmin markaa saaxibulxaalkii waa ayo de waa faacil iminkana waa faacil kuma aw min almafcuul ama mafcuulka xaggiisa inuu ka ahaado rakibtulfarasa faraskii baan fuulay musrajan faraska laba siyood waa loo fuulaa isagoo oo musraj oo waa la fuulaa isagoo cadaysimo oo leedafuul loo yaqaanana waa la fuulaa marka faraska marka aad fuulaysa musraj buu ahaayo wixii lagu fuulayey iyo qalabkii loo adeegsanayay baa dul saarnaa soo islamanaan fahmin waan isla fahnay la tahay oo kayfiyadii wuxuu caddeeyey hay-ada mafcuulka ayuu markana caddaynaya hay mafcuulka ayuu caddaynaya oo waktiga la fuulayey hay-ada iyo qaabka uu ahaa ayuu inoo caddeeyey ka soco markaa musrajin halkaynu ka ya de faraskan ka xaalaynaynaa ya rakibtu tada ku jirta facalka maad ka xaalayn kartaa rakibtulfarasa faraskii waan fulay musrijan xaalana mid la kooriyey ma noqonays ma noqonayo marka halkaynu ka xaalayna ayna saaxibulxaal waa faraska wey iyo wa qowlihi tacaala wa arsalnaaka waanu ku dirnay nebi allow linaasi dadka ayaanu kuu dirnay rasuulan xaalaa tahay markaa rasuulan waa xaalo halkaynu ka xaalaynaynaa arsalnaaka kaafta ku jirta mafcuulka ayaynu ka xaalaynana halkaa maxaynu ku haynaa mafcuulkii laga xaaliyey laba tusaaleah aw minhumaa ay min alfaacili wlmafcuuli maca aw jamiica faacilka iyo mafcuulka labadoodaba in laga xaaleeyo faacilka iyo mafcuulka labadoodaba in laga xaaleeyo markaa rasuulan maxay caddaysay dee sifadii maxamed alayh salaatu wasalaam markii la dirayey ayay kuu caddaysay oo waa arsalnaaka ka xaalaynaysaa ee saaxibulxaalka iyo waa kaafka mafcuulka a ah wey laqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi baan la kulmay raakibayni xaala weeyaan laba wax fuushan ka wax la kulmaye oo faacilka iyo kalala kulmayaba waxbay fuushanaayeen soo islamayna fahmi oo basiid bay la tahay taasina waa maxay labada hay-o ayaa caddaysay hay-at alfaacili walmafcuuli maca ka soco markaa raajibeen sababtu u yidhi waa maxay dee mutaabaqa shardiya sheekh ya hadduu saaxibulxaalkii musano noqdo iyadna iyadna waa inay musano noqoto hadduu mufrad yahay hadduu jamc yahay inta waa iska mutaabaqeeyaan de sooma markaan raakibeyna u leenahay dee meesha waxa yaalla faaciliyo mafcuulba meesha yaalla ama mid keliya haddii aad ka xaalaynaysid dee raakiban baad iska odhanaysa raakiban oo laqiitu cabdullaahi raakiban haddaad aragtid waa tii muxtamilada ahayd laqiitu waxaan la kulnay cabdullaahi baan la kulnay raakiban xaalan ahay anigan hadlaya mid wax fuushan wax kulanka samaynaya la kulmaya ama raakiban xaalu yahay cabdillahi mid wax fuushan ama jamiican haddii ay tahay raakiban inaad aragtidna waa tafniye weeyo labadoodaba way ku wada dhacaysaa halkaa maxaynu ku haynaa marka culimo saaxibulxaalkii inuu afar noqday ima min alfaacili wa ima min almafcuuli wa ima min alfaacili walmafcuuli jamiica maxaynu haynaa tacriifu alxaal eh, min xayu luga tacriif alxaal min xayu listilaax aqsaamuhu saaxib alxaal waynu isla fahnay ma waxyaalo kalena xagga hoosu idinka dhigdhigaya idinkaa insha allahu tacala sii akhrisan doona walaa yakuunu lxaalu xaalku ahaan maayo ilaa nakirata nakira mooye wax kale ahaan maayo fa in waqaca haddii uu dhaco ay huwa xaalkii bilafdi lmacrifati macrifo lafdigeed haddii ku dhaco uu ku soo arooro uwila waa la awilayaa binakirati nakira ayaa lagu awilayaa wadaalika tusaale naxwi jaa waxa yimiday zaydun zayd ayaa yimiday waxdahu xaaluu yahay kelidii ay munfaridan xaaluu yahay waalghaalibu sida haalibkii kownuhu ay kownulxaali xaalka ahaanshihiisa weeyi uu yahay mushtaqan mid lasoo dhambashay wax laga soo jeexday waqad yaqacu inuu dhaco ayaa la arkaa jaamidan xaalow yahay mid jaamida jaamidkaasoo muawala lagu awilayo bimushtaqin mid mushtaqa wadalika tusaale naxwu badat iljaariyatu gabadhii ayaa muuqatay qamaranay kal qamari dayaxoo kale xaalo ay tahay ay mudiicatan xaalo ay tahay mid wirwira soo iftiimaysa wa bictu waan iibiyey hu shaygii yadan xaaluu yahay gacan biyadii man ku iibiyey ay mutaqaabilayni xaalo aan nahay laba kala guddoomay iyo udkhuluu gala rajulan rajulan ay mutaratibiina xaalaatihin kuwa tartiibsan walaa yakuunu ahaan maayo ilaa bacda tamaamil kalaami kalaamku inta uu dhammaystirmay dabadeed mooye ey bacda jumlatin jumla dabadeed mooye wax kala ahaan maayo jumladaasoo taamatin dhammaystiran wadaalika arrinkaasi xaasilun waxa uu ku xasilayaa bimacnaa annahu laysa ahaan maayo axada jus-ay ljumlati jumlada labadeeda jus mid ka mida ahaan maayo walayse almuraadu ujeeddadu ma aha bitamaamil kalaami kalaamka dhammaystirankiisa looga jeedaa an yakuuna inuu ahaado alkalaamu kalaamku inuu ahaado mustaniyan mid ka kaaftoomaya oo ka maarmaya canhu ay can ilaali xaalka ka maarmaya wadalika arrinkaasna xaasilun waxau ku xasilay bidaliili qowlihi allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa ayaa u daliila tacaala allah sarreeye walaa tamshi ha socon fil ardi ay calal arli arlada dusheeda ha socon maraxan aydaa maraxin xaala tahay mid xarraga kibirow saaxiiba oo isjejabinaya waaya halkana sheekhu raxima allahu waxa uu sheegayaa shuruuda looga baahan yahay xaalada shuruuda looga baahan yahay xaalada maadaamaynu ka soo hadalnay tacriifka uu leeyahay min xayu luga min xayu istilaax aynu qaadanay aqsaamka saaxibulxaalka waxau doonaya xaaladuna shuruud ay leedahay inuu ina taabsiiyo ka soo xaalada wuxuu ku yidhi walaa yakuunu alxaalu ilaa nakira xaaladu nakiro mooye wax kala ahaan mayso lianna alghaaliba tacriifu saaxibiha waa sida haddee iyadii macrifo laga dhigo saaxibulxaalku shuruud buu yeelan doonaaye maxaa shardigiisu yahay inuu macrifo noqdo sooma iyadiina ka dhigno macrifo haddaynu ka dhigno hawsha taasi waxaa la isdareensiinayaa inay nacti tahay markaynu saaxiibka nasbino saaxiibulxaalkii haddaynu nasbino dee xaaladuna xukunkeegu waa mansuubo sooma maxaa ka dhalan marka inay sifataha ka dhalanaysa de inay sifataha ayaa ka dhalan ama icraabtiba hadday qarsoonaato oo shay la qadarayo o kale ay noqoto tusaale ra'aytu zaydan arraakiba ka warrama ra'aytu zaydan zayd baan arkay arraakiba xaaliyo mid wax fuushan sheekhow dee zaydan waa mafcuul iminka oo waa saaxibulxaalkii araakiba waa xaalo macrif aanan ka dhigayaa noqon mayso hadday saa kaa noqoto waxay noqonaysaa oo ay u ekaanaysaa oo ay ku dheehgelmaysaa sifadii maadaama mawsuufkii hore macrifeya sifadu maxay ka mutaabaqaynaysaa macrifanimada sooma marka halkaasay kaa gelaysaa iska ilaali marka maxaa shardi ah oo xaalada loo shardiyaa ah? an takuna alxaalu nakira xaaladu waa in ay nakiro tahay ya way xaaladu inay nakiro tahay sababta inagu keliftay waa maxay maadaama oo saaxibulxaalkii uu macrifo yahay saaxibulxaalkii marka aynu mansuub ka dhigno xaaladii waxay u ekaanaysaa nactii addamaslan mise waxbaa ku jira waa basiid bay la tahay horena waynu baraarujinay haddaba wuxuu ka daba keenay tafriic buu sheekhu ka daba keeno wuxuu yidhi xaalkii inuu nakiro yahay isla garanay ee haddii macrifa uu ku yimaado ka waran maxaa la samaynaya wuxuu yidhi sheekhu fa in waqaca bilafdi macrifati uwila binakira meesha qaacidaa taalla qaacidadu waa maxay muxaafadatan calaa ma staqara lilxaali min luzuumi tankiir waa in la xifdiyo oo la ilaaliyo xaalka waxa u soo sugnaaday oo ah nakiranimo in loo laazimo haddaba maadaama ay macrifo ku timiday maxaan samaynaa waxa lagu awilaya nakira lagu awilayaa sababta oo ah shardigeega horey baynu ka dhignay an takuuna nakira masle fahnaada tusaale jaaa zaydun waxda dee zayd waa saaxibulxaal waxdana waa xaaladii xaaladana waa macrifo limaada dee idaafaan lagu macrifeeyey soo maxaan samaynaa marka waynu awilana maxaynu ku awilana nakiro waxdow munfarid ku awil munfaridna waa waxa weya nakiro marka ayna basiidayn markaa saasaad ula dhaqmaysaa wuxuu yidhi kaasi waa shardiga koobaad an takuna nakiratu an takuna alxaalu nakira xaaladu waa inay tahay nakira maxaa ka tafriicmaya oo ka soo hoosbaxaya hadday macrifo noqoto saan ula dhaqmaa uwile buu kuri sheekhu maxaana lagu awilayaa nakiro intaa misla fahni walaa yakunu ahaan maayo alxaalu xaalku ilaa nakirata nakira mooye wax kale ahaan maayo hadaba fa in waqaca haddii u dhaco ay huwa xaalkii bilafdi lmacrifati macrifo lafdigeed haddii uu ku dhaco uwila waa la awilaya binakirati nakiro ayaa lagu awilaya oo lagu leexinaya wadalika tusaale naxwi jaaa zaydun zayd ayaa yimiday waxdahu ay mufridan xaaluu yahay kelidii shardiga labaad an takuna mushtaqatan wa inay mushtaqo tahay sheekh waa inaana ahayn maxay mushtaqo waa inay tahay sida haalibkaa ah weeyaan sida haalibka waa inay mushtaqo tahay haddii jaamid noqoto ka war jaamid noqoto see loola dhaqmayo tafriiceegabuu kuu sheegay walhaalibu sida faraha badan lihi kownuhu ay kownulxaali xaalka ahaantiisa weeyaan uu yahay mushtaqan mid mushtaqa mushtaqa muxuu uga jeedaa bimacnaa waa inuu yahay wasfan ma'khuudan min almasderi wasfi laga soo qaatay masder waa in uu yahay jaaa zaydun daaxikan daaxik waa wasfi waa ismu faacil halkee laga keenay daxik oo masderkiia laga keenay sowma sababtu waa maxay sababta ishtiqaaqu ugu batay waa maxay waa inaynu isla fahanno liannahaa sifatu lisaaxibiha yay tilmaan u tahay saaxiibkeed oo saaxibulxaala sooma xagga macnaha wa sifatu laa takuun ilaa mushtaqa shayga sifadiina mushtaq may wax kalama uma noqdoba de waa inaad qaacidada qaadatid liannahaa sifatun lisaaxibiha fi lmacnaa saaxiibkeed ayay sifo iyo tilmaan uga tahay xagga macnaha wa sifatu laa takuunu ilaa mushtaqa sifada iyo waxaan wax lagu tilmaamayaana mushtaq mooye wax kale ma noqdo misle maxaa ka a oo kalabaad ah ya an takuuna mushtaqatan waa ina mushtaqa tahay mushtaqa maxaa looga jeedaa ismu faaciliyo ismu mafcuuliyo yahay tafriica ka farcamaya waa maxay haddaba hadduu jaamid noqdo see la yeelaya xaaladii hadday jaamid noqoto ila shardi waxaynu uga dhignay maxay mushtaqnimaynu shardi uga dhignay hadday jaamido noqoto saynu odhanayna waxaynu odhanayna waa la awilaya maxaana lagu awilayaa mushtaq baa lagu awilaya afar bay gaadhsiyaana saddex buu sheekhu ka dhigay saddexaasaan ku gaabsan doonaa insha allah waqad yaqacu inuu dhaca ayaa la arkaa jaamidan xaaladu yahay mid jaamida xaalkii muawalan lagu awilayo bimushtaqin bada waa ficil maadi taadu waa taa taaniif jaariya waa faacilkii sooma qamaran ka waran waa xaalo waa jaamid maxaa lagu awilaya mushtaq mudiica oo ismu faacila lagu awilaya waayo de qamar waa jaamid waa ismi jaamid ma mushtaqba ya waa ismi jaamida sooma maadaama ismi jaamid ay noqotay waxaynu ku awilanaa mushtaq mushtaqiisina muxuu noqonaya ismu faacil oo ah mudiica misle faanaynta kasoo laakiin daabid bay leedahay kolkaa maslada koobaad an tadula alxaalu calaa tashbiihin xaalad waa inay tashbiih ku tusiso ee u fiirsada marka mushta lagu awilay skagama awilaye une shuruudan ilaasho an takuuna alxaalu ama an tadula alxaalu xaaladu waa inay ku tusiso calaa tashbiin tashbiih waa inay ku tusiso shay shay lagu shabahayo iminka meesha maxaa yaala badat iljaariyatu qamaran gabadhi maxaynu ku shabahaynaa ya daya adaatu tashbiih baa go-an sooma badat iljaariyatu qamaran marka waa maxay an tadula alxaalu calaa tashbiihin xaaladu waa inay ku tusiso tashbiih waa inay ku tusiso maadaama oo shardigaasi aynu ka helnay maxaa la samaynaya xaaladii waxaa lagu awilayaa jaamidada ahayd mushtaa ayaa lagu awilaya oo maxaa la odhanayaa qamaran ay mudiia waa ismu faacil sababta sida loogu awilayo ismu faacil iyo waxaan loo baranayana dee sarfigaynu ku baran doonaa insha alla markaa fahan hadda hadda lagu dhada bedet iljaariyatu qamaran maxaad u awishay eed ugu awishay maxay mushta maxaad ugu awishay waxaad odhanaysaa shardigii baan ka helay muxuuna ahaa an tadulla alxaalu calaa tashbihin xaalada inay tashbiih ku tusiso o wabictuhu yadan biyadin ka waran wabictuhu yadan biyadina waa an tadula calaa mufaacalatin min aljaanibayn waa inay kutusiso mufaacalo shay laysla samaynayo oo labada dhinacba ka imanaya marka iibintu dee qof keliya kama dhacdo ugu yaraan laba qof bay ka dhacdaa sooma marka mufaacalo an tadula cala almufaacala ow an tadula calaa mufaacalatin min aljaanibayn mufaacalo iyo isla samayn labada dhinacba ka timid dee waa inay hee ka xasisho bictu waan iibiyey yadan xaalo uu yahay gacan biyadin baanu ku iibiye marka macnaheegu muxuu ku ururaya bictuhu yadan biyadin ay mutaqaabidayn xaala aan nahay laba kala guddoonay marka tanna maxayna tusay bictuhu yadan biyadin hadday icraab lagu dhaha maxaad odhanaysaa waa an takuna alxaal oo an tadulla calaa mufaacalati min aljaanibayn mufaacalo iyo isla samayn labada dhinacba ka timiday waa inay ku soo aroorto waa ta labaad ma isla fahnay ya waayahay markaa iyo dantani xaaladaana waa inaad waa min alfaacili walmafcuuli labadii way ka timid min alfaacili walmafcuuli bay ka imaanaysaa manaainde min alfaacili walmafcuuli bay ka imanaysaa waana saana ula socotaan xaggii hore waa iyo wadkhuluu rajulan rajulan ay mutaratibiina tanna waa maxay an tadula calaa tartiibin baad odhanaysa ta saddexaad waa tartiib ku tusiso tartiib iyo nidaam waa ku tusiso udkhuluu gala awalan eh, udkhuluu gala rajulan rajulan bimacnaa mutaratibiina xaala atiin kuwa tartiibsan oo nidaamsan gala maxayna tusisay markaasina calaa tartiibin bayna tusay markaa saddexdaa goor ku gaabsada oo xabadda sadde afradna way noo iman doontaay goorba xaaladii maadaama oy jaamida noqotay mushtaq baa lagu awilayaa daabidka ka koowaad waa maxay an tadula alxaalu calaa tashbiihin xaalad waa inay ku tusiso ka labaadna daabidkiisu waa maxay an tadula calaa mufaacalati min aljaanibayn mufaacalo yosla samayn labada dhinacba ka timid waa ku tusiso ta saddexaad an tadula calaa tartiibin tartiib waa ku tusiso saddexdaa goor haddii aad aragtid xaaladii oo jaamida waad awilaysaa mushtaq ku awilaysaa misle fanaada ka soco maxaynu haynaa laba shardi an takuna alxaalu nakira an takuna mushtaqa waa ina mushtaqo tahay hadday jaamid ku soo aroorto tafriiceegii baynu intaa ka saarna waa ina saa ayla socotaan de yona iskeekin dhex darsamin ka afraad an takuna muntaqila ma dhigayo kitaabku an takuna muntaqila xaalad waa ina tahay muntaqila mid guurguuraysa waa ina tahay ya an takuna muntaqila hadda waxaa tiri jaa zaydun zayd baa imdan raakiban xaaluu yahay zayd weligiiba ma wuxuunbu fuushin yahay ya tilmaanta weligiiba ma ku sugan yahay muna mar wax fuushina mar wuu hurdaa mar wuu socdaa mar waxbuu fuushanya soo ma waa inay muntaqilo tahay laakiin mararka qaarkood laazimay iska noqonaysaa wakhuliqa alinsaanu daciifan mayna xaalahayn de insaanku daciifka kama zuula sheekh mu ka zuula xaaladaasi waa xaala laazima markaa laakiin waxaa kamid a xaalada shuruudeeda an takuna an takuuna bacda tamaam alkalaam kitaabkaa inoo qoray kalaamku intau dhammaystirmay kadib waa inay timaado macnaha caynkaasi sheekuu kuu faahfaahiyey oo wuxuu ku yidhi tamaamulkalaam waxaan uga jeedaa ay buu kuu adeegsaday ayna qaacidayna hore ugu sheegnay ahayd yaa aaliban khud faa'idatan maa bacda ay cadfu bayaanin aw bedel weligaa allah haddii aad aragti ay wax ka dambeeya ama waa cadfu bayaan ama waa bedel markaa tamaamulkalaam baa lagusii tafsiirinaya oo lagu leeyahay tamaamulkalaamka waxaa looga jeedaa bacda jumlatin taama maisla fahnay halka waa yahay jumlada taamadaana maxaa looga jeeda waa inaad fahmi kartid waa almurakabatu min alficli walfaacili aw min almubtada'i walkhabari waayo liana aljumlata tanqasimu ila qismayn jumladu labun bay qaybsantaa jumla ismiya wa jumla ficliya haday jumla ficliya taallo maxay taamo ku noqonaysaa waa in la helo ficil iyo faacil hadday jumladu noqoto jumla ismiyana maxay taamo ku noqonaysaa waa in mubtadiyo khabar la helo markaa arkaanta jumlada marka la helo ee la dhammaystiro ayay imanaysaa xaaladii ee loogama jeedo xaaladii waa laga maarmaya xaaladi waa laga maarmaya waxaaba dhici karta liana alfaa'idata qad tatawaqafu calaa dikri xaalada sheegideedaba inuu faa'idadu ku raad joogto oo iyada ay ku qotonto ayaaba suuragala ka waran aayaddan qur-aanka walaa tamshi fi lardi dhulkaa socon baa layidhi haddeed madaxa daysid ka waran xagee tegi marka maa duuli may xaalada lafteeda ayay faa'iidadiiba ku raad joogtaa sooma madaxa baa markaa lagu socodka dhulka laguma diidine tilmaantanaa lagu diidayaa ah adigoo isxarraga jabinaya ka waran wma khalaqna samaawaati walarda wamaa baynahumaa wamaa khalaqna samaaa walarda wamaa baynahumaa laacibiin haddii tirada ka hor wamaa khalaqna samaa walarda wamaa baynahuma waa laga maarmayaa xaalada lagama maarmi karo wamaa khalaqna samaaa walarda wamaa baynahuma samada iyo dhulka inta udhaxaysa maanaan abuurin bu alla yidhi hadda laacibinadiisid ka hor yaa abuuray maxaa ka dhalani de macno khaaa faasidaa ka dhalanaya sooma ya la diidayaana waa maxay waa macnaha xaalku ku raad jooga oo ah laacibiina taasaa la diidaya soo maynaan marka ha uu fahmina bacda tamaami alkalaam waa laga maarmaya loogama jeeda waxaa looga jeedaa arkaanta jumlada inta la helay ee ay dhammaystirantay haddii jumladu jumla ismiye tahay iyo jumladu jumla ficliya tahay ayaa xaalada imanaysaay waa laga maarmayaa maaha ml afar shardi baan iyadana u sheegnay an takuna nakira an takuna mushtaqa an takuna muntaqila an takuna bacda tamaam alkalaam ka soco walaa yakuunu lxaalu xaalkii ahaan maayo ilaa nakirata nakira mooyaane fain waqaca haddii u dhacay huwa xaalkii bilafsilmacrifati haddii u ku dhaco uwila waa la awilaya binakirata nakira ayaa lagu awilaya wadalika toona naxwi jaaca waxaa yimid zaydun zayd ayaa yimid waxdahu ay mufridan xaalow yahay walhaalibu sida faraha badan lihi kownuhu ay kownulxaali xaalka ahaantiisa weeyi mushtaqan u yahay mid lasoo dhambashoo lasoo ishtiqaaqday waqad yaqacu inuu dhaco ayaa la arkaa jaamidan xaalow yahay kaasoo muawalan lagu awilayo bimushtaqin mid mushtaqa naxu badat iljaariyatu gabadh yarad ayaa soo muuqatay qamarane kal qamari ay mudiicatan iyadoo a ah mid ifaysa wa bictu waan iibiyey hu burkii yadan xaalo u yahay biyadin ay mutaqaabilayni xaalaan ahay laba kala guddoomay udkhuluu awalan udkhuluu rajulan rajulan ay mutaratibiina xaalaatin kuwa tartiibsan walaa yakuunu ahaan maayo ay huwa xaalka ilaa bacda tamaami kalaami kalaamku inta uu dhammaystirmay dabadeed mooye ahaan maayo ay bacda jumlatin jumla dabadeed mooye wax kala ahaan maayo jumlada oo taamatin dhammaystiran waa yahay wadalika arrinkaasi xaasilun waxa uu ku xasilaya bimacnaa annahu laysa ma aha xaalku axada jus-ayiljumlati jumlada labadeeda gabal mid ka mida ma aha walayse almuraadu ujeeddadu ma aha bitamaamil kalaami kalaamka dhammaystirankiisa looga jeedaa an yakuuna alkalaamu kalaamku inuu ahaado mustaqniyan mid ka kaaftoomay oo ka maarmay canhu ay canilxaali munasifican kuugu bayaamin taa maaha bidaliili qawlihi tacaala baa u daliila walaa tamshi ha soconin fi lardi fidaas waa bimacnaa calaa walaa tamshi ha socon fi lardi ay cala alardi arlada dusheeda ha socon maraxan xaalata mid halkaana waxaanu kaga baxnay xaalada shuruudda ay leedahay saaxibulxaalkii dhowr shardi buu sheegaya isagana laba walaa yakunu ahaan maayo saaxibulxaali saaxibulxaal ahaan maayo ilaa macrifatan macrifo mooye wax kala ahaan maayo kamaa taqadama sida inoogu soo horumartay fil amhilati tusaalayaashaba ya culima mayna saxayn intaa tusaale ay soo horumartay intaba saaxibulxaalkii muxuu ahaa dee macrifu ah waxba dib haynogu celinina ow nakiratan ama nakiro mooye nakiradaasoo multabisatan ku dheehan bimusawiqin ay bimujawizin mid banaynaya halkan u fiirso waxaynu soo qaadanay qaacido ahayd walaa yakunu lmubtadau ilaa macrifatan ow nakiratan bimusawiqin maynaan soo marin mise waa dilowdeen halkanna maxaa lagu yidhi walaa yakunu saaxibulxaali ilaa macrifatan ow nakiratan bimusawiqin maxaa iska galay marka labadood maxaa iska galay mubtadiyo iyo iyo saxiibulxaal maxaa iska galay waxaa iska galay mubtaduhu waa maxkuumun calayhi waa mid dushiisa wax lagu xukumayo saaxibulxaalkuna waa maxkuumun calayhi waa mid isaga dushiisa wax lagu xukumayo wاlأصl fi اlmaxkuumi calayhi aلtacriifu saxiix walala maxkuumu calayhiga wax lagu xukumayana waxaa asal atacriifiya in la garanayo liأnna alxukma calى اlmajhuuli laa yufiidu haaliba saxiix walala xukunka la xukumayo mid majhuula wax lagu xukumaa dee faa'iideyn mayo sida sida faraha badan waxba faa'ideyn maayo sidaa aawadeed maadaama oo maxkuumu calayhu yahay oo isaga wax lagu dul xukumaayo waxaa shardiya inuu macrifo yahay baa shardiya masle faanaynta walaa yakunu ahaan maayo saaxibulxaali saaxibulxaal ahaan maayo ilaa macrifatin macrifo mooyaane kamaa taqadama sida noogu soo horumartay fi lamhilati tusaalayaasha aw nakiratan ama nakira mooye wax kala ahaan maayo nakirada multabisatan xaal ay tahay nakiradaas mid ku dheehan bimusawiqin ay bimujawisin mid banaynaya inuu maxay noqdo inuu saaxibulxaal noqdo wadalika tusaale naxw maxaa ka dhigi jiray maxaa u cunansiin jiray nakiradu inay mubtada noqoto walaa yajuusu libtidaa binakira maa lam tufidka cinda zaydin namira wahalfatan fiikum famaa khillu lana warajulu min alkiraami cindana waragbatun fi lkhayri khayru wacamal birun yuziinu falyuqas maa lam yuqal saasuu yidhi alfiyu sooma badan baynu u tirinay maxaa ka sifa kamid ahaydo idaafa waxyaalahaasa kamid aha sooma halkana sheekhu raxima allahu tacala kaaga sheegaya daadaa la soo bixi u fiirso wadalika tusaale naxu fi daari daarta dhexdeeda waxaa ku sugan rajulu nin ayaa ku sugan jaalisan xaalow yahay mid fadhiya iyo wa qawlihi tacaala fi arbacati ayaamin afar maalmood gudahood sawaan xaal ay iyo wa qawlihi tacala wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qaryatin qaryatan qarya maanaan halaagin ilaa lahaa midurun xaala ay u kuwa diga iyo wa qiraa'ati bacdihim barhkood ay akhriyeen walamaa jaa'a markii uu soo gaadhay hum ayaga kitaabun kitaab markii uu soo gaadhay kitaabka oo min cindi allah agtii ka ahaaday musadiqan xaalo uu yahay kitaabku waay muxuu ku yidhi saaxibulxaalku wuxuu noqdaa buu ku macrifo taa isla garanay ma ama muxuu noqdaa nakiro nakiradii laakiin muxuu daba dhigay biwujuudi musawiqin musawiq iyo mujawis banaynaya inuu saaxibulxaal noqon karo waa in la helo wuxuu u horowsiiyey oo musawiqaadii uu ka tilmaamay taqdiimu lxaali calaa saaxibii meesha waxaa yaala xaal iyo saaxibulxaal soo maa waa inay xaaladu soo hormarto saaxibulxaalkuna u dambeeyo hadda masla waa ta koowaad taqdiimu lxaali calaa saaxib waa inay xaaladu soo horrayso saaxibulxaalkiina u dambeeyo tusaale fi daari jaalisan rajulun ka waran sheekh ya aaway saaxibulxaalku waa rajul aw xaaladu waa jaalis maxaa baneeyey maanta rajul waa saaxibulxaal waana nakiro maxaa musawiqa ya waxa musawiqa dhammayane taqdiimu lxaali calaa saaxibiha xaaladii baa ka soo horraysa saaxiibkeed oo ah rajulka dambe taasaa banaysay marka waa taqdiimu lxaali calaa saaxibi alxaali masle baneta waa ka koowaad oo musawiqa u baneeyey waa ka in kastoo waxa weeyaan la bushi karo oo la odhan karo xaaladu kama timaado saaxibulxaal kuma noqon karo mubtade saaxibulxaal kuma noqon karo mubtade sida saxiixa ya haddana maxaynu ka dhignay saaxibulxaalkii rajul baynu ka dhignay rajulna waa mubtade sooma saaxibulxaal kuma noqon karo marka taa haddee laguu bushiyada lafteeda de waa inaad u carari karti waa inaad waxaad odhan kartaa fi daari jaar iyo majruurkani mutacaliqiis waa istaqara istaqara faacilka ku asturan baan ka xaaleeyo saaxibulxaala saxiix walala taana waad u carari kartaa ka soco iyo wa qawlihi tacaala halkaa mid baynu haynaa musawiqa koowaad waa maxay waa taqdiimu lxaali calaa saaxibihi waa xaalkii oo ka soo hormaray saaxiibkii musawiqa labaad fii arbacati ayaamin sawaa waa takhsiisuhu bilidaafa waxaa lagu khasisay idaafo ayaa lagu khasisay oo arbaca oo nakira ayaa ayaam oo nakira loo idaafeeyey waatay odhan jireen faina idaafata nakirati ila nakirati tufiidu takhsiisa nakira nakiro loo idaafiya takhsiis bay faa'idaysaa saxiix walala marka arbaca waa nakiro ayaamna waa nakiro waynu isku idaafayna sooma maxaa u cunansiiyey markaa saxixaal inuu noqdo maxaa u cunansiiyey idaafada de idaafadaynu ku taksiisinay usul fiqigan ku arki doonaayo waxa kale oo noqon karaa wasfi iyo sifo wasfi iyo sifana wuu noqon karaa wasfi iyo sifana wuu noqonaya wasfigana wuxuu ku tusaaleeyey walamaa jaa'ahum kitaabun min cindi musadiqa aayadaad isku tusaale waa wasfi iminkana oo waxaa akhriyey ibraahim binu abi cubla waana qira'a shaadida qur'ada kale iyagu way rafcinayaan oo walamaa jaahum kitaabun walamaa jaahum kitaabun min cindi illaahi musadiqun weeyaan musadiqun haddii ay tahana waaba nacti de marka muxuu ku noqonayaa nacti buu ku noqonaya laakiin hadda qiraa'ada haddaynu ku soconno saaxibulxaalki waa kitaab waana nakiro ayna almusawiq maxaa u cunansiiyey waxaa u cunansiiyey kitaab waxaynu ka sifaynaynaa ee ya waxa ka dambeeya de majruurka min cindi ilah halkaasaan ka sifaynay maadaama musawiq ay wadato sifaa waynu ka xaalayn karnaa saxiix walala marka maxaynu haynaa musawiqa kood waa taqdiimu lxaali calaa saaxibi musawiqa labaadna waa maxay waa takhsiisuhu bilidaafa musawiqa saddexaadna waa maxay waa takhsiisuhu bisifa mid baa inoo hadhay kaa inoo waa maxay waa taqdiimu nafyi caleyh inuu nafyi ka soo hormaro waa aayadda qur-aanka wamaa ahlakna min qaryatin de inoomu tartiibin waa in tartiibsan doona insha alla wamaa ahlakna min qaryatin ilaa lahaa mundiruun maadani waan garananaayo waa maxay waa naafiye ahlakna waa ficil iyo faacil minta siliya tawkiid baa la dhahdaa qaryatan waa mafcuul ahlaki ay leedahay ilaa aadaatu xasri la dhahdaa laha waa khabar soo taqadam minduruna waa mubtadiyo maakhara jumladaas a maxay ayaa xaaliyo noqotay soo islamanaan garan noqotay ya xaalay noqotay xaalo fii maxali nasba oo qaryada laga xaalaynayo dee waayo qarya waa nakire maxa u cunansiye ila saaxulxaalki waa qarye waana nakire ayna musawiq waa taqdiimu nafyi nafyi ma hayno maa baynu haynaa sheekh marka afar buu sheegay sheekhu afartu waa maxay hadii laydin khulaaseeyo taqdiimu lxaali calaa saaxibihi waa xaalka oo saaxiibkii ka soo horeeya ka labaadna waa maxay waa takhsiisuhu biidaafa ka saddexaadna waa maxay waa takhsiisuhu biifa ka afraadna waa maxay waa taqadumu nafyi calayhi mayna basiidayn saaxibulxaalkiina isna halkaasaan kaga baxnay waqad yaqaw lxaalu xaalku inuu dhacaayaa la arkaa darfan daraf inuu dhaco ayaa la arkaa waqad yaqacu inuu dhaco ayaa la arkaa alxaalu xaalku darfan daraf inuu dhaco ayaa la arkaa wadalika tusaale naxu ra'aytu waxaan arkay alhilaala bishii ayaan arkay bayna saxaaba dawruuraha dhexdooda xaalada ay tahay wa jaaran ay waqad yaqacu inuu dhaco ayaa la arkaa jaaran wamajruuran jaariya majruur isagaa inuu dhaco ayaa la arkaa naxu fakharaja waa baxay qaarun calaa qawmihi buu ku baxay fii ziinati ay mutazayinan fii ziinati ama mustaqiran xaalo yaa mid ku sugan fii ziinati quruxdiisii wayatacalaqaani way tacalluqaan jaariya majruurku bimustaqirin bay ku tacalluqaan aw istaqaray ku tacalluqaan maxduufayni xaalaa yihiin laba la gooyey xadfan halkan goyn la gooyey xadafka wujuubanayda wujuubin waajibnimo u saaxiiba halkana muxuu kaga warramay sheekhu wuxuu ku leeyahay xaalku wuxuu noqon karaa daraf soo duuduub oo xaalku wuxuu noqon karaa jumle iyo shubhuljumla masl fahne hadda xaalku wuxuu noqon karaa jumle iyo shubhuljumla noqon karaa shubhuljumlihii muxuu noqon karaa daraf iyo jaari majruur dee shubhuljumle waa labadaasun ima an yakuuna darfan wa ima an yakuuna jaaran wa majruuran intaa waan fahnay soo ma haddaba xaalo kuwaas unaa ka raadinayna daraf iyo jaariya majruur buu noqon karaa wuxuu kuu raaciyey haddii jaar iyo majruur iyo daraf ay noqdaan waxay ku tacaluqayaan buu ku yidhi waa la gooyaa waxaynu soo marnay af laba horaynu soo marnay kan waa kii saddexaad mid unbaba inoo dhiman idaa waqaca silatan waajibnimaa loo xadfa idaa waqaca khabaran waajibnimaa loo xadfa idaa waqacaa xaalan waajibnimaa loo xadfa idaa waqacaa sifatanna waajibnimaa loo xadfa qaacidada kitabka awalkii aan ku sheegnaa baa intaa marka intii buu ka yahay marka wuxuu ku leeyahay xaal waxaa noqon kara dharaf iyo jaar iyo majruur hase yeeshee ay ku tacalluqa waa mustaqir iyo istaqara waa kown caama waxaynu oran jirnay inu kusoo baraarujinay markaynu silada marayna wayaqawl xaalu xaalku uu dhacay darfan daraf xaala uu yahay naxu raayitu waan arkay alhilaala bishi ayaan arkay bayna saxaaba daruuraha dhexdooda xaalada ay tahay wajaara majruuran xaala yahay buu dhacaa naxu fakhraja waa baxay calaa qowmi buu kusoo baxay fii ziinatihi multabisan oo mustaqiran fi ziinati wa yatacalaqaani labadooda way tacaluqaan bimustaqirin bay ku taaluqaan mustaqir bay ku tacaluqaan o istaqaray ku tacaluqaan maxduufayna xaala ay mustaqir markay ku tacaluqayaan waa in qudira fi mawdicin mufrad waa haddii meel mufrad lagu qadaro istaqara markay ku tacaluqayaan waa in qudira fi mawdici iljumla mar kalena waynu arki doonaa insha alla iyagoo faahfaahsan wayaqa waa dhaca xaalkii jumlatan jumla xaal u yahay jumladaasoo khabariyatan khabariya jumladaasoo murtabidatan ku xidhan bilwaawi wow wadamiiri iyo damiir naxw kharajuu way baxeen halkaa maxaynu ku baranay oo intaa yar casna maxayna tusisay matnigii xaal inuu noqon karo daraf iyo jaariyo majruur hase yeeshee maxaa faa'iidaa mutacalaq ay ku tacaluqayaan waa waajib ilxadaf wax loogu noqdo male wayaqa waa dhacaa jumlatan jumla ayuu dhacaa xaalku jumladaasoo khabariyatan khabariya jumladaasoo murtabadatan lagu xidhay bil waawi wow wadamiiri iyo damir naxw kharajuu way baxeen alam tara ila kuwaasoo kharajuu baxay min diyaarihim ka baxay walxaal hum ayagu ulufun kumayaan ay yihiin aw bidamiiri ama damiir loogu rabdiyey faqad oo keliya naxw ihbituu daadega bacdukum barhkiin caduwun bacdukum caduwun libacdin xaal barhkiinu barhka kale cadow uu yahay ow bilwaawi ama wow loogu rabdiyey naxw lain akala haddii uu cuno yuusuf adibu yg walxaal naxnu cusba inaa idinla khaasiruun waaye halkana wuxuu sheekhu raxima allahu tacala waxa uu ka sheegayaa jumlo inuu noqon karo maxay ya xaalkii xaalada inay jumlo noqon karto jumlada wuxuu ku qaydey dee ama jumladu waa jumla ismiya ama jumla ficliya labadan waa isla garan karnaa bay la tahay maxalkuma maxalu nasbe yaalla markaana soo islamaynan fahmin khabariyuu ku yidhi maxaa ka baxaysa tii inshaa'iyada ahayd baa ka baxaysa balaaqadin ku baran doona khabariye inshaaiya waa maxay khabariyada waxaa la idhahdaa waa maa yaxtamilu sidqa walkadiba biqadci nadari can qaa'iliha bay dhahdaa waa waxa ixtimaala run iyo been run iyo been labadaba waa ixtimaala ama inshaa'iyada miya waa iyada samee lagu leeyahay de haddaa lagu farayaaba saxiix walala marka waa khabariya waxa shardi a ah markaa jumladaasi marka xaaladu jumlo noqonayso laba shardi baa loo shardiya xaaladu markay jumlo noqonayso khulaasadeeda laba arimood baa loo shardiya labada arimood an takuuna jumlatu khabariya jumladu waa inay khabariya tahay waa inayna inshaa'iye ahayn soo mid ya waa in raabidna la helo waa inta waa in la helo raabidna waa in la helo raabidkaas saddex noqonaya marka imaa bilwaawi wadamiiri wow iyo damiir wada socda wa imaa bilwaawi faqad wa imaa bidamiiri faqad saxiix walala jumladu xaaladu marka ay jumlo noqoto maxaynu u shardinay laba shardi labada shardi waa maxay an takuuna aljumlatu khabariya waa shardiga koobaad maxaanay naga baxay jumla inshaa'iya sooma idrib baan ku idhi ma jumla khabariya mise jumla inshaa'iya jaaa zaydun zayd baa yimid baa la jumla khabariya wuuna yimid runna way noqon kartaa beenna way noqon kartaa laakiin idrib baaban ku ma beenba hadda idrib baan ku war ma beenba waa inshaa'iya iyadu waa curi iminka samee wey waa run sooma marka khabariyada waana saa u fahmi kartid iyo inshaa'iya kala garataan raabitna waa in la helo raabidna waxaa noqon kara wow iyo damiir wada socda ko damiir keliya laba wow keliya saddexdaasaa noqda intiiba wuu kuu sheegay wuxuu ku yidhi kharajuu min diyaarihim wahum uluufun waa maxay waa iyada oo raabidkii uu noqday waaw iyo iyo damiir waana jumla ismiya soma socotaan ya waa jumla ismiya wahum uluufun waa jumla ismiya waana fii maxali nasba saaxibulxaalkiina waa wowda kharaju ku jirta soo islamaynan fahmin raabidka xaalka iyo saaxibulxaalka isku xidhayna waa maxay waa wowda iyo damiirka iyadiio jumla ficliya sheekhu muu sheegine jaaa zaydun waqad qaama abuuhu jaaa zaydun zayd baa istaagay waqad qaama abuuhu xaal aabihii jaaa zaydun zayd baa yimid waqad qaama abuuhu xaal aabihuu istaagay zayd waa saaxibulxaalkii xaalo waxaa noqotayna waa jumlada maxaa isku xidhaya raabidka ka dhexeeya muxuu yahay xaalka iyo saaxibulxaalka waa wowga waqad wamuuna ka iyo abuuhu damiirka ku jira weeyaan masla fahne isagii oo damiir keliya u rabdiyey jumladiina ay tahay jumla ismiya sheekhaa inoo tusaaleeyey ihbituu bacdukum libacdin cadow bacdukum bacdukum waa maxay waa mubtade cadowna waa khabarkiisii libacdina jaariya majruurku caduwun buu iskaga tacalluqaya jumladaasi ismiyada fi maxali nasba ayna raabit horta saaxiibulxaalkii me ihbiuu wawda ku jirta wey raabitkaas ku xidhayaa me bacdukum kaafta weeyaan ma isla fahni waana jumla ismiya iyadii oo jumla ficliyaa sheekhu muu sheegine jaaa zaydun lam yadxak lam yadxak waa jumla ficliya aawey raabitkaas ku xidhaya faacilba yadxaku baanta waa huwa isagiyo wow keliyu isku rabdiyey jumladuna ay tahay jumla ismiya sheekhaa inoo sheegay lain akalahu dibu wa naxnu cusba ayna saaxib ulxaal waa adibu aw xaalkiina wa naxnu cusba waa jumladan dambade waa jumlada ismiyada ayna raabit waa wowda naxnuna xaggeed geen marka naxnuna mayna damiirayn ya hadda shubadaa lagu so arooriye ka waran wa hum bashak waxaa tidhi damiirka labada wada socdo weeyi wanaxnuna de naxnu waa damiir maxaad uga leexanaysaa marka eed wow keliya uga dhigaysaa waanaad ka jawaabi kartid maxaad kaga jawaabaysaa waa licadami cawdihi ilaa saaxib alxaal naxnu shakiya unoqonaysa madibi ma unoqonaysa ila dibi waa saaxib alxaale maya uma noqonayso maadaama inu noqona de ma noqon karto marka waa wowda oo keliya iska ilaaliya waa wowda oo keliya weeye iyadoo ficliyaana wuu ka tegey jaaa zaydun zayd baa yimid waqad qaama camrun xaalu camar istaagay wowdanaa raabita halkaa maxaynu kahaynaa marka xaalo hadday noqoto jumlo laba shardi lagama maarmaana an takuna jumlau khabariy jumladina khabariyto inshaaiya ayna ahayn raabi la helo wujuudu raabiin raabidkuna saddex mid buu noqon imaa bidamiiri wlwaawi maca wa imaa bilwaawi waxda ama wa imaa bilwaawi faqad wa imaa bidamiiri faqad saddexdaa mid un buu noqonayaa raabidka isku xidhayaana wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk